بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswatu bani lmustaliq ama ghaswatu almuraysiic ayaanu ku jirnay markii ghaswada aan ka soo baxnay aakhirkeedu waxaan soo aragnay laba arrimood oo waaweyn oo ghaswadaas dhexdeeda dhacay tii koowaad waanu ka soo hadalnay oo cabdullaahi ibni ubay oo ra'iisulmunaafiqiin ah inuu nebigii asxaabtiisa ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi layukhrijanna alacazu minha aladal lain rajacna ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladal xaaditadaa siday ku dhammaateen waan soo aragnay in isagii ciziga sheeganayay isagoo daliila inuu madiino galay nabigana calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayagoo acizo ah inay galeen ayaanu soo aragnay xaadiadii labaad ayuu meeshaan musanifka noogu sheegiyo darsigeennu ka bilaabanaya xaadiada labaadna waa lifki xaadiatu lifkina dhacdadaasi waxay ahayd intii safarta lagu soo jiray oon weli madiine la soo gaarin ee iyo saxaabadiisu ay soo socdeen ayaa caaisha radi allaahu canhaa intaan la safrin ka hor bay qadaa ulxaaja ayay aaday bannaankay u baxday ayay yacni markay soo dhammaysatay ay timid ayay waxay raadisay kuusheedii ama silsiladii ama katiinadii qoorta ugu xirnayd ayay weyday markaasay istiri meeshii baad uga soo tagtaye raadi meeshii bay ku laabatay intay halkaa ku maqnayd buu nebiguna amrayoo dadka ha la rartay yidhi isla habeennimadii ayaa la guuray marka caisha waxaa lagu qaadi jiray gabar yar oo maaragtay aan aad u cuslayn bay ahaydoo fudud hawdajka bahalka la yidhaahda ee awrta korkeeda la saaro dumarka iyo carruurta iyo la geliyo oo khaymadda yartaahee guri laga kor dhiso hawdajka af soomaaliya maxaa lagu dhahaa mataqaana maxaa la yidhahdaa gura la yidhaahdaa waa garta yacni bahalkaa yarkaahoo laga kor dhiso oo gurada la yidhaahdo ayaa la saari jiray marka raggii qaadayey maadaama rag badan ay ahaayeen ma ayan dareemin ma ayan dareemin culayskii ma aynan dareemin mar waa iyada khafiifa marna ayagii baa badnaayo rag badan ahaa marka geedkiiyo faaruqa ayay korka ka saareen ragtigii sidii baa lagu baxay caisha waxay soo noqotay iyadoo la guuray marka gabarh aad u caqli badan bay ahayd radiallahu canha waxay tiri haddaa hadda orado oo dadkii gaari weydo ama jidkii aad ka dhunto wax kastaa dhici karee meeshaad iska fariiso bal waa intaasoo laguu soo laabtaa markii lagu waayo dad laguu soo dira iyadoo meeshii marka iskaga huruday ayaa ninkii saxaabada ka mid ahaa oo safwaan ibnu mucabal la yidhaahdo ayaa wuxuu samayn jiray saxaabada gadaasheeduu soo socon jiray ciidanku mar walba ka dabamari jiray waxay yidhahdeen xoogaa waana hurdo weynaa oo aada waa seexan jir hurdada ku daahi jiray marka labaad waxa weye wixii meeshaas looga guuro alaabadii looga tago iyo soo ururin jiray marka wuxuu arkay qof insaan madoowa meeshii jiifa arkay markaasuu yacni maaragtay istirjaacsaday markaasu wuxuu arkay intaanan xijaabka la amrin oo ilaahay uusan soo dejinin ka ayuu caaisho aqoon jiray markaasuu wuxuu arkay markuu arka buu yidhi zawjatu rasuuliillaah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun markiiba wax kale ma samaynina ratigiisiibuu fariisiiyey markaasa caaisha fuushay sidiibuu marka nebigii iyo asxaabtiisa uga daba keenay munaafiqiintii markay arkeen safwaan ibnu mucadal oo caaisha rati ku sidoo barqadii dadka soo dhex mariyey waxay yidhaahdeen wallaahi maa najaa minha wamaa najat minhu kamana badbaadin labadooda midna midka kale kama badbaadin zina iyo fujuur ayay ku tuureen maaragtay macsi inay sameeyaan haddii qofka uu macsi ou maaragtay uu u bareero labadii xumaanta samaysay intay rarti soo fuulaan maalin barqa ah rag horteed kuma soo wadeen laakiin waxay tusaysaa inuu beri yahay bal waa dhuuman lahaa dhuumashu ku imaan lahaa haddii uu faaxisho sameeyey marka arrintii baydkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gurigii nebiga ayay edabdarradaas iyo afxumadaa iyo dhibka ay ula yimaadeen xaadito aad u dhibtay nebigay ahayd salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaa nebigiiba maadaama waxyigii uu dib u dhacay ou ka shakiyo shaki isaga laftiisa uu ka shakiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele wuxuu wax ku ogaado waa waxyi weyn loo wax ku ogaadaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala muddo ka bacdi baraa'adeedii inay bari tahay ayuu rabbi subxaana wa tacaala fii suurati nuur ayuu rabbi ku soo dejiyey marka qadiyadaas ayaan arki doonna insha allahu tacaala alxaadiatu aaniya alxaaditatu aaniya dhacdadii labaad waxay ahayd qowlu lmunaafiqiina bilifki munaafiqiinta hadalkoodii oo ay masabidaadii iyo ifkigii ay caaisha ku sameeyeen iyo beytkii nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayhi wa xadiiu dalika ifkigaa warkiisu ana nabiya sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nasala wuu degay fii cawdatihi soo laabashadiisii min tilka alghaswati ghaswat bani mustaliq ka noqoshadeeda oo ka soo laabtay ayuu rasuulku wuxuu degay manilan yani manzilan meel buu degay meel buu degay ila gurye ma jirin waa safarkii jidkii baa lagu soo socdaay mansilan meel buu degay xiina danaa markuu usoo soo dhowaaday min almadiina madiina markuu usoo soo dhowaaday intuusan madiino gelin iyo duurka bannaankii meel u dhow buu degay uma markuu muddo meesha cabaar la deganaa ayuu aadana biraxiili layla aadana nebigu wuxuu ogeysiiyey oo dadkii u sheegay oo iclaaniyey biraxiili guuritaan iyo rarasho in la rarto leylan fii leylin habeennimada dhexdeeda in la rarto oo la guuro ayuu nebigu amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa kaanat macahu nabiga waxaa la jirtay caaishatu radi allahu canha lanna nabiga markuu soo baxayo salawatulahi wasalaamu calayhi dumarkiisa waa u qurcayn jire waa u qorituuri jiray markuu safar aadayo tii qorigeeda uu soo baxo ayuu wadan jiray marka caaisha safarkaa la socotay radi allahu canha ilaahay ha ka raadi noqday fakharajat caaisha way baxday lixaajatiha danteedii ayay u baxdayo yani maaragtay qadaa'u lxaaja la yidhaahdaa duurkay aaday ayay halkaasi inay xaajadeeda ku soo gudato iyo danteediibay halkaa u aaday falamaa rajacat markay soo noqotay ayay iltamasat sadrahaa xabadkeedii ayay talabtay oo raadisay yacni way taataabatay weeyaan fara'ad markaase waxay aragtay annahaa faqadat inay weyday kuusheedii ama katiinadii qoorta ugu xirnay inay weyday bay aragtay oo xabadkeedii aysan ku xirnayn farajacad markaasay caaisha laabatay taltamisuhu iyada oo ciqdigii iyo kuushii raadinayso dalbayso doonayso fi lmowdici aladii faqadathu fiihi meeshii ay ku yani maaragtay ka weyday ayayna ka doonto halkaasi u raadisay weyaan fi lmawdici booskii iyo makaankii alladii makaankii faqadathu ay ku weysay ciqdigii fiihi booska dhexdiisa ay ku weyday ayay aada meeshiibay ku laabatay weyaan xataa wajadathu ilaa ay soo heshay meeshii bay tagtay markaasay ka soo heshay yani maarata katiinadeedii qoorta ugu xirnayd ayay soo heshay kuu sheedii wey wartaxala aljeyshu ciidankiina waa ururtay maadaama nebiga halla rarto uu yidhi waaba guureenba wa xamaluu way qaadeen raggii hawdajahaa yacni guradeedii baalkii iyadu ay ku dhex jirtay ayay qaadeen calaa baciirihaa ratigeeda korkiisa ayayna ku xambaareenay saareen wey dannan minhum ayagoo malaynayo annaha fiihi caaisha inay fawdajka ku dhex jirto ayagoo malaynayo ayay ratigii dushiisii saareen walam yunkiruu khifata alhawdaji likwnihim jamaca laba sababood buu marka musanifku sheegaya waxa weeye sababtay u dareemi waayeen inay caaisho ku jirto inaysan ku jirin labada arrimood buu sheegi walam yunkiruu ma ayan inkirin oo ma ayan dareemin waaye khifat hawdaji hawdajkii fudaydkiisii ma aynan dareemin maxay u dareemi waayeen ay u inkiri waayeen likownihim jamaaca marka hore waa dad tiro badan wey rag badan baa isla qaadaya hal mar marka saa darteed shaygu waa fududaanaya walikownihaa iyo caaisha ahaanshaheedii khafiifatan ay khafiifat alwasn mid miisaankeedu uu yaryahay oo aynan cuslaynna way u dareemayeen gabar yaroo fudud bay ahayd weyaan warajacat caaisha caaisha way soo noqotay ilaa manaasilihim meeshii ay deganaayeen ayay timiday soo aaday meeshii laga guuray bay timid falam tajid axadan qofna ma ayan helin qof meeshii joogaba laa daaci walaa mujiib ma jiro wax meeshii jooga weyaan markay ka weyday markaasi waxay samaysay faqacadat way fariisatay hunaaka halkaas meeshii laga guuray ayay fariisatay maxayna u fariisatay calaa annahum sayafqiduunaha inay weyn doonaan yacni nebiga iyo saxaabadiisii caaisho ay weyn doonaan markay waayaanna fa yarjicuuna ay soo noqdaan yacni fii talabihaa raadinteeda iyada la raadinaya ay ugu soo noqdaan ilaa hada almakaan booskii laga guuray meeshii laga tegey inay ugu soo noqdaan ay halkaa laga helo darteed ayayna halkaas ay u fadhiisatay ma ayan dhaqdhaqaaqin weeyaan faalabat waxaa ka qaalib noqday caynaha labadeedii indhood ayaa ka qaalib noqday bimacnaa waa hurdootay wey xataa naamat ilaa ay seexato hurdadiibaa ka qaalib noqotay qofka markuu murugoodo oo dadkii ay ka tageen murug ay la kulantay baa ilaahay hurdo siiyey hurdada markaa heshidna xoogaa waxaa weeye murugtii badneed way kaa takfiifaysa oo kaa fududaanaysaa weeyaan ilaahay baa wa kaana axadu saxaabati saxaabada nin ka mid ihi ayaa wuxuu ahaa mid ka mid ihi wa huwa midkaasuna safwaan ibnu lmucadali assulami ninkaa safwaan ibnu mucadal la yidhaahdo ayaa yani baa saxaabada mid ka mida ahaa radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee wuxuu mid bariyey oo habeenkii waaga ugu bariyey mid seexday buu ahaa mid ku baryey buu ahaa yani mid ahaaday min waraa'i aljeyshi ciidanka gadaashiisa werigii gadaal buu soo socon jiray dabeecaddaasuu lahaa wey wa kaana kaiira nawmi mid hurdo badanna wa uu ahaa falam yastayqid mana uusan baraarugino hurdadii kama soo kicin ilaa mu'aharan wakti dambe mooye mar dambuu soo kacay iyadoo la guuray ayuu soo kacay wey marka waxaana la yidhaahdaa wa kaana calaa saaqati almucaskar weligiis ciidanka ayuu ka dambayn jiray gadaashiisa ayuu soo mari jiray yaltaqidu maa yasqutu min almataaci wixii xoolo alaab ka dhuntay oo laga tegay ayuu soo gurbin jiray oo soo ururin jiray markaasuu saxaabada ka daba keeni jiray saasaa marka dabcigiisu ahaa weya fasalaka sabiila aljeyshi ciidanka waddadii ay mareen ayuu soo qaaday oo soo aaday falammaa taqadama markuu meeshii xaggeedii u soo dhaqaaqay oo soo aaday yura'aa sawaada insaan qof insaan humaagtii ayuu arkay weeyaan qof waa mugdi habeen weeye meesha waa habeen marka qof bani aadama ayuu meesha ku arkay oo naaimin hurdayo qof jiifabuu arkayo hurdayo falamaa qaruba minhu markuu u soo dhowaaday buu carafa annahaa caaisha wuxuu gartay carafa wuxuu gartay annahaa qoftan meesha jiiftaahi caaishatu caaisha radi allahu canha inay tahay ayuu gartay wya lanahu safwaan maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa ra'aahaa caaisha mid arki jiray qabla alxijaabi ay qabla nusuuli aayat alxijaabi aayaadkii xijaabka farayay intaynan soo degin ka hor ayuu arki jiray oo wuu yaqiinay weeyaan marka faqaala markaasuu safwaan wuxuu yidhi inna lilaahi wa inna waa musiiba wey haweentii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii ka hartay meesha looga kala tegey oo cidlo taagan waa wax laga naxo wey waa musiibo wey musiibada markay qofka ku dhacdana waxaa la rabaa inuu istirjaacsado oo yidhaahdo inna lilah wa inna ilayhi raajicuun dhibaato markay timaado innaa anagu lilaahi allaan u sugnaanay oo iska kaayeleh wa innaa annaguna raajicuuna ilayhi ila allah allaana u noqonaynaa weeyaan dadka muminiinta ilahay saasuu ku tilmaamay aladiina idaa asaabathu musiiba qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun marka dhibkaas markuu dhacay buu sidaa ku istirjaacsaday weyaan zawjatu rasuulillaahi haadihi zawjatu rasuulillahi sal alla alay wasalam nabiyulaahi maxamed xaaskiisii miya qofkani saasoo kale bay ka dhiganta waa su'aal wey markaas lam yaqul safwaan iyo caaisho wax dhex maray oo hadala maba jirinba lam yaqul maba uusan odhanin kelimatan hadal oo kelimad ah hayra dalika istirjaacaas oo istirjaacsaday iyo inuu yidhi zawjatu rasuulillaahi sal alla aleh wasalam waxaan ahayn maba uusan odhaninba wax kaloo yidhi lamaba arka intaasunbuu ku hadlay wy markii hadalkiisii ay maqashay wastayqadat caaishatu radi allahu canha caaisha allah ka raadi noqdee way soo baraarugtay hurdadiibay ka kacday bisamaaci sawtihi dhawaqiisa maqalkiisa ay maqashay bay hurdadii ayadana kaga soo kacday weyaan markay soo kacday faamarat wajhaa bijilbaabiha fakhamarat way dadday oo way dabooshay wajhahaa wejigeedii bay bijilbaabihaa jilbaabkeediibay kusoo rogatay ee wejigii ku dadatay yani maadaama qof hurdaysa ay ahayd markay soo kacday bay haddana wejigeedii daboolatay w markay wejigii daboolatay wa qaraba safwaanu safwaan wuu soo dhoweeyey raaxilatahu hashiisii ayuu u soo dhoweeyey caaisha wa anaaqa wuuna arumiyeyo waa fariisiiyey afteeda buu fariisiiyey hashii markaasay farakibat caaisha hashii bay fuushay radia allahu canha wa amsaka huwa safwaan wuxuu qabtay yani safwaan wuxuu qabtay zimaama naaqati hasha hogaankeedii buu qabtay yamshi amaamahaa ayadoo horteeda uu soconayo hasha horteeda uu socdo buu hogaanka u qabtay ayana ay saaran tahay wy xataa wasala ila aljeyshi ilaa ciidankii gaaro uu ka daba tago ilaa ciidankii uu gaaro wa hum ayagoo naaziluuna degay fii naxri dahiira maalinta bartamaheedii loo jeeda dhuunteedii loo jeeda maalin weyntii oo qoraxdu ay aad maaragtay u muuqato ayuu wakhtigaa dhexdiisabuu dadka inta soo dhexmarsiiyey iyo meeshii nebiga uu joogay buu ugu geeyey safaan ibnu mucatal radi canhu caaisha buu halkaa geeyey walamaa ra'aa dalika markii uu arkay arrinkaas caduwullaahi alla cadowgiisii oo ahaa ibnu ubayin cabdulaahi ibnu ubay markii uu arkay caaishoo safwaan wado oo dadkii soo dhex marsiiyeyoo rati ku wadaahi wajada wuxuu helay mutanafasan meel uu ku neefsada buu helay yacni meeluu ku neefsado warkiisa ku faafiyo ayuu helay weyaan muxuu ka neefsanayaa min karbi nifaaqi waalxiqdi yani munaafiqnimadii kurbadeedii haysay iyo xasadnimadii xiqdigii muslimiinta uu qabay iyo mutanafas u helay meeluu ku neebsado oo ku hadlo ayuu helay markaasuu fatahamahumaa caaisha iyo safwaan ayuu wuxuu ku tuhmay bilfujuuri ay bizina zina ayuu ku tuhmay maaragtay waa iska zinaysteen buu yidhi ifkan masabidaad darteed liajli ifkin iyo wazuuran yani liajli zuur baatil yani waxaan jirin oo been ah daraaddeed buuna sidaa u yeelay wa ahada markaasu wuxuu gudagelay waa cabdulaahi bni ubay oo kii wey yastaxkii dalika arintaas xikaayadeeda inuu dalbayo in looga sheekeeyo war maxaa aragteen see bay ahayd yani ku yimaadeen qisadeeda inuu raarraadiyo istixkaaba lid waa xikaayo alab wa yastaxkii dalika inuu arrinta xikaayoodeeda dalbayo wayastawshiihi ou faafinayo warkii yani yuxarikuhu baa loo jeedaa oo u dad u diraayo ley ahbaartii keena saasoo kale yani waxaa layidhi yastawshiihi yani waxaa u yeera dadka inuu maarata bal arintan diro taxriik buu ku sameeyey yastawshiihi waxaa kaloo la yidhahda an yuxarikuhu wuu dhaqdhaqaajinayo hadalkii dhinac walba u qaadayo wayajmacuhu ou warkii ifkiga ou kulminayo wayufariquhu ou kala geynayo qaybinayo qolaba mar uu u sheegayo wayushiicuhu ou faafinayo wayudiicuhu ou faafinayo kulli waa isku wada macno isku dhowdhow weeyaan yacni waxaasuu gudagelay inuu warkii fursad buu helay oo ku neegsado marka inuu ummaddii wada gaarsiiyo ayuu doonayaa weeyaan wa kaana asxaabuhu cabdulaahi bni ubay saaxiibadii baa waxay ahaayeen yataqarabuuna bihi hadalkaa ifkiga ihi kuwo ugu dhowaada ilayhi ilaa cabdilaahi bni ubay ayagana warka usoo qaadi jireen oo been ah markaasay maadaama nin obay oo madax oo u yahay inay hadalka ugu dhowaadaanoo been ay soo uruuriyaan ayay ayaguna ugu dhowaan jireen w falammaa qadimuu lmadiina markay madiine soo galeen oo yimaadeen afaaduu fiihi warkiibay dhex dabaasheen dhex shubmeen warkii ayay shubmeen markay madiine yimaadeen afaaduu fiihi warkiibay maaragtay dhex dabaasheen wey xata inkhadaca ilaa uu yani ku kadsoomo cadadun qayb oo min almu'miniina dadka mu'miniinta ahoo iimaankoodii u wanaagsanaa ilaa ay ku kadsoomaano arrintaa lagu dago lagu khiyaano ay run u qaateen yani warkiibayba rumaysteen dad badan oo muslimiintiiya yani markuu markuu warku tiro bato magaalada ku faafo dad yar baa maarata arrintaasoo kale aad iskaga ilaaliye dadka badankii way qaataan marka munaafiqiintii warkoodii dad mu'miniinaba rumaysta oo ku kadsoomay oo ayagana wax ka faafiye warkii weeyaan marka dadkaas marka siduu shiikhu noo keeni doono waxaa ka mid ahaa xasaan ibnu haabit shaacirkii nebiga salaatu wasalaam oo gabyaaga ahaabaa ka mid ah waxaa ahaa mistax ibnu afafa nin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa oo abubakar iyo caaisha qaraaba la ahaa waxaa ka mid ah xamnata binti jaxsh dadkaas baa ka mid ah gabadhaas oo zawjata rasuulilaahi la dhalatay zaynaba binti jaxsh walaasheed ahayd ayaa dadkaas baa ka mid ah dadkii warka ka qayb qaatay weeyaan caaisha markay madiina timid way xanuunsatay wa maradat caaisha caaisha way xanuunsatay radia allaahu canha allaha ka raadi noqdee way xiina qadimat ilmadiina markay madiine soo gashay ayay caaisho xanuunsatay wa taala maraduhaa cudurkeediina waa uu dheeraaday naxwa shahrin ilaa shahrin yacni bil wax u dhigma camal ayaa xanuunkeedii gaaray oo qof dumara oo safar ka timid marka xanuunkaasa qabtay ilaa muddo bil ku dhow ayay xanuunsanayd weeyaan fa kaanat ilmadiinatu caaisha markoo iska jiranta wara ma hayso magaalada wax ka socdaa war kama hayso fakanat almadinatu magaaladii madiinatu rasuuliillaahina waxay ahayd tamuuju biqowli ahli lifki dadka ahlu ifkiga ahaa oo masabilaada iyo beenta la yimid hadalkoodii mid ay isla dhex qaadaan dadkii munaafiqiintaabay ahayd eh. madiine waxaa dhex guurayo oo dhex socdaahi sidii mawjkii hirkii u socdaahi ifkigii warkiisiibaaba qaadaya caaishana warmaysa gurigay ku jirtaa wahiya iyaduna caaisha radi canha laa taclamu shayan waxba ayaan ka garanaynin waxba ayaan ogayn waxa la sheegaya maba ayaan maqalba gurigeeda iska joogtaa magaaladiina warkaasaa kala wadaayo maaragtay ummaddii ay isdhex maraysaa munaafiqiintii ay faafinayaan wainamaa kaana yariibuha waxaa shaki gelinaya caaisho annahaa iyaduba lam takun ma aynan ahayn taraa mid aragto alludfa dabacsanaantii iyo raxmaddii naxariistii alladii lutfigii kaanat taraahu ay arki jirtay kaanad ay ahayd taraahu mid aragto min rasuuli rasuulilahi sal alla alay wasalam nebiga ay ka arki jirtay xiina tashtakii markay sheeganayso xanuunsato yacni markay xanuunsato intaynan qisadan ka hor nabiga aad buu ugu naxariisan jiray waa ka warqabi jiray aad buu maaragtay lufi badan iyo raxmad badan buu u muujin jiray laakiin hadda markii qisadan ay timid oo caaishana ay xanuunsatay nebiga intuu soo istaaga meeshaba wuxuu yidhaha kayfa tiikum wartiinnii ka warrama seebay tahay markaasuu iska laabta naxariistii waan ka waayay marka raxmaddii aan horay u arki jiray weyntadii aan waayeyba xoogaa shaki igelisay bay tiri waxaa rayd iyo shaki geliya caaisha annahaa lam takun inayan ahayn tara ludfa dabacsanaantii raxmaddii mid aragto alladii luطfigii kaanad ay ahayd taraahu min rasuuli illahi sal lla alay wasalam xiina tashtaki arki markay xanuunsato ay nabiga ka arki jirtay ayay ka weyday nabiga calayhi salaatu wasalaam fakaana sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yadkhulu calayha caaisha u soo geli jiray fayusallimu uuna salaami jiray wayaquulu markaasu wuxuu odhan jiray kayfa tiikum tiinnii ka warrama bal tiinnii ka war xataa magaceeda ma sheegayo bal tiinnii ka warrama buu leeyahy hadalka intii yidhaahdo ayuu ka laaban jiray mana fariisan jirin agteeda awalna maxay ahayd agteeda intuu fariisto naxariis badan iyo cadfi badan bay ku haysatay shakiga marka caaisha halkaasay ka qaaday weyaan laakiin waxa jira xaqiiqadeeda warka ma hayso muxuu nabigu la shakiyey oo arintan ku dhaliyey inuu yidhahdo kayfa tiikum oo uusan agteeda fariisanin waxa ku bixiye nabiga ma ay oga kamana warqabta weya wa kaana sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa tiwaala haadihi alfatra muddadaas yacni maaragtay dhexdeeda muddadaa dheer ayuu wuxuu ahaa saakitan mid aamusan laa yatakalamu aanan hadlaynin muddadaa dheer ma uunan hadlayn oo warka isla dhex marayaan shibbuu nebigu iska ahaa falamma stalbata alwaxyu yacni intaa wuxuu sugayey waxyi inuu soo dego marka ha hadlin ilaa waxyi aad hesha buu islahaa falama stalbata alwaxyu waxyigii markuu dib u dhacay marka oo waxyi soo degaya aynan jirin falama stalbata alwaxyu waxyigii markii uu nagaaday tawiilan in badan uu dib u dhacay uusan nebiga loo waxyoonin ayuu istashaara asxaabahu markaan waa ku khasban yahay hadduusan wax haynin inuu saxaabadiisa la tashado istishaara wuu la showray waa la tashaday asxaabahu asxaabtiisa buu la tashaday nebiga fa ashaara caliyu bna abi aalibin cali bn abi aalib baa wuxuu u tilmaamay nebiga u sheegay bifiraaqihaa inuu caasho iska sii daayo talwiixan yani laa tasriixan talwiix baa la yidhaahdaa yani sarbeebid waay waa u sarbeebay laakiin iska fur ma uusan odhanin firaaqideedii inuu iska daayo ayuu u ishaaray oo u sarbeebay laakiin tasriix uguma sheeginu caasho iska fur ma uusan odhanin weyan marka waxaa ka mid ah kutubta kale soo guurinayaan ina nisaaa lakaiirun dumarku waa tiro badan yihiin rasuulka ilaahay mulugta nabiga hayse ayuu arkayaa iyo maarata waxa ku jiro markaasuu yidhi dumarku waa badan yihiin wainaka laqaadirun calaa an tastakhrij awoodna waxaa u leedahay inaad badelkeeda qaadatana waad awoodaa buu yidhi laakiin wuxuu yidhi wasalil jaariya gabadha jaariyadana yacni weydii oo su'aal waxa jiro caaishay hadday shaki jiro shakiga saa uga baxda iyadaa mar walba la joogtee uu yacni su'aal weydii fa innahaa satasduquk way kuu run sheegaysaa runbay kuu sheegaye ayadoo waraysabuu waashaara usaamata usaama wuxuu tilmaamay oo nebigu u sheegay iyo wakayruhu asaga dad aan ahayn saxaabadii ka midii biimsaakiha caysha inuu haysto wa waanahaa cayshana katibri alkhaalisi yacni dahabka saafiga ah oo kale inay la mid tahay gabar nadiifo wey ah, oo wanaag lagu yaqaano dahabkaatibr saafi waxaa la yidhaahdaa yani inta aanan dahabka la dhalaalinin oo aan la gubin ka hor marka uu saafiga yahay markiisi horeba uu saafiga yahay ayaa la yidhahda tibru khaalis la yidhaahda marka waa gabadhu waa dahab saafiyahe haysabay dhaheen rasuulka ilaahay faqaama rasuul lahi sal ala wasalam nabiga markii intaas ay saxaabadiisi kala showray waxyina uusan haynin qolana waxunuu ishaareen ayuu marka mimbarka aaday oo hadlay dadkiibuu la hadlay faqaama sal allahu calayh wasalam nabigii wuxuu istaagay cala lmimbari mimbarkii masjidka ayuu ka istaagay wastacdara wuxuuna ka cudur weydiistay cudurdaar weydiistay min rajulin nin oo balaqa adaahu dhibkiisii ou gaaray fii ahlihi ahalkiisa uu soo gaaray ahli nabiyi sal allah alay wasalam war iga qabta buu yidhi ninka ahalkaygii dhibkiisii aan yacni reerkaygii iyo gurigayga uu soo galay yaa iga qabta saasoo kale isticdaar yacni yaa iiga cudur daara saasoo kale buu nebigu yidhi wuxuu u jeeda cabdulaahi bnu ubay oo warkaan faafiyey oo meel walba geeyey ayuu nebigu ka cudur daaranaya wastacdara wuxuu ka cudur daartay min rajulin nin oo balaqa adaahu dhibkiisa uu soo gaaray fii ahlihi nebiga ahalkiisa uu soo gaaray buu ka cudur daartay wa kaanat alishaaratu hadalka ninka magaciisa ma uunan sheegin nebiga hebel yaa iga qabta ma dhihin wa kaanat alishaaratu farfiiqidaas iyo tilmaamta uu nebigu wax tilmaamay waxay ahayd ilaa cabdilaahi cabdulaahi bni ubay oo ra'iisulmunaafiqiina ayuu warka ku socday oo nebigu ishaaraya wey marka saxaabadii baa fadhido masjidkii fa adhara sayid lwsi sayidul aws aws sayidkoodii qabiilada ilan madiina labadaa qabiilo baa deganaydoo carabta aws iyo khasraj baa deganaa aws ninkii madaxda marka u ahaa awal wuxuu ahaa sacad ibnu mucaad buu ahaa sacad ibnu mucaad waatii dhintay laakiin hadda sayidul aws yani waxaa loo jeeda waa usayd ibnu xudayr saxaabigaasa istaagay usayd ibnu xudayr la yani faadhara wuxuu muujiyey sayidulwsi aws sayidkoodii ninkii madaxda u ahaa oo ahaa usayd ibnu xudayrin yaa wuxuu muujiyey ragbatahu fii qatlihi ninkaas oo nebiga uu ka cudur daartay dilkiisa inuu doonayo isagu dilayo doonisteedaba uu muujiyey oo bannaanka soo dhigay marka shiikhu waa soo koobay laakiin ku yidhi meeshuu ka istaaguy rasuulka ilaahayow hadduu aws ka tirsan yahay ninkaas aad ka cudur daaranaysaahi qoortaan ka goynaynaa waa dilaynaa buui hadduu walaalaheenna khasraj ka mid yahayna waxunbaadna fari wixii aana fartaana samaynaynaa haddaad tiraa dila annagaa soo dilayna wey intaa markuu yidhi yaa fa akhadat alxamiyatu sayid alkhasraji faakhadad waxaa qabatay alxamiyatu qabyaaladii iyo anafadii ayaa waxay qabatay sayid alkhasraji khasraj ninkii madaxda u ahaa sayidkoodii ahaa oo ahaa sacd ibnu cubaada ayaa xoogaa anafadii iyo qabyaaladii ayaa ku kacday wey durbadiiba wey maxaa yeelay lianna ibna ubayin cabdulaahi ibnu ubayi ayaa kaana minhum min alkhasraji khasrajuu ka tirsana maadaama uu khasraji yahay inuu yidhaahdo annagaa waa dilaynaay nafar ayuu ka dagaalamay yidhi ma yeeli kartiin wallaahi idnan sidaa yeeli karin meeshii labadii oday oo awsii khasraj madaxda u ahaa baa hadal marka dhex maray markuu dhex maro nabigana waa joogaa fatasaawara alxayaani labadii qabiilo oo ows iyo khasraj ah ayaa markiiba kacay oo isku kacay yacni waxa weeye jara baynahuma kalaamu hadal baa dhex laakiin gacanka hadal ma jirine afka hadal baa bilowda wallaahi inaadna yeeli karin iyo wallaahi nebiga ilaahay ninkii wax yeelay waan yeelaynaa waa dilaynaa iyo kelimaadkaasaa dhex hadal baa dhexdooda dhacay weeye markiiba nebiga u istaagay xataa khafadahum rasuulu llahi sal allahu calay wasalam xataa khafadahum ilaa nabiga uu maaragtay damiyo oo hoos u dhigo rasuululahi sal l wasalam yani hadalkoodii isagaa dejiye nabiga kala qaboojiye salawatulahi wasalaamu calayhi w intaas caaisha wax wara ma hayso ilaa hadda waxa uu nabiga xataa cudur daaranayay waxay akhbaar hayso ma laha wa kharajat caaisha caaisha radia allaahu canha daalika alyowm maalintaas nebiga uu mimbarka ka cudur daaranayo ayay baxday lixaajatiha danteedii bay u baxday leylan habeennimo maxaa yeele meesha musqulo ma ayani jirin dadka baadiyaha bannaankaa la aadi jiray magaalada bannaankeeda iyo dumarku habeenkii habeenka habeen ayay bixi jireenoo duurka aadi jireen dad cunno badan cunana ma ayan ahayn oo maalinkiiba intaasoo jeer qadaa'ulxaaje u baahdo ma ayan ahayn marka habeenkiibay marka baxday ayada oo waqad naqihad ayada oo bogsootay min almaradi cudurkii ka bogsootay yacni naqihada waxaa la yidhaahdaa cudurkii way ka raysatay laakiin laa yazaalu biha dacfun weli tabaryariya ku dambayso laakiin xoogaa way caafimaadday wey caafimaadna way hayso laakiin weli cudurka waxbaa ku wamacaha iyadoo uu la socdo caaisha ummu mustaxin ummu mistaxin mistax ibnu asaasa ninka la yidhaahdo hooyadiina way raacday oo caishay duurkay u raacday iyo qadaa'ulxaajiyi bay u raacday labadoodiiba marka wada socdo habeenna ay tahay baa facaarat fii mirtiha facaarat ummu mistax ayaa maaragtay simbirraxatay ama kuftay way kuftay fii mirtihaa go'eedii ama maradeedii ku duuduubnay ay ku kuftay maradiiba inta taftabay kuftay markii ay kuftaybay fadacat calabnihaa misax yacni calabnihaa mistaxin fadacad waxay habaartay calabnihaa wiilkeedii oo mistaxin ah ayay habaartay dumarku markay ay ama hantaa turoodaan ama kufaan waa kuwa yidha hoogayo ba'ay iyo waxbay sheegaan iyo waxbay yidhaahdaan magac waxbay ma yidhaahdaan intooda badan bismillaahi iyo wax yaraa yidhaahdo marka durbadiiba waxay keentay wiilkeeda inay habaarto markaasay tihi tacisa mistaxun mistax baa halaagsamay bay tihi ha halaagsamo wey waa wiilkeedii bay habaaraysa markaasaa caaisha hadalkaan la yaabtay wiilkeeda inay habaarto fastankarat daalika arinta yani ummu mistax waxaa ku inkiray caaishatu caaisha ku inkirtay oo tihi maxaa u habaaraysaa rajul nin saalixa baad wax ka sheegaysaa miyaa bay tihi oo wiilkaagii ah maxaa u habaaraysaa markaasay faahbaratha alkhabara caaisha war ma aynan hayn faahbaratha ummu mistax baa waxay u warrantay haa caaishay u warrantay alkhabara warkiibay u sheegtay wey waxay tiri yaa hantaa midaan doqonta ahay waxba maba ogid miya wax magaalada ka socda warkama haysid miya waxaani waxaani waxaana jiray tir warkii ku qoftay u sheegtay weyaan ana bnaha waxay kaloo u sheegtay waana bnaha wiilkeeda oo mistaxna inuu yahay miman yaquulu biqowlihim dadka odhanayo qowlka munaafiqiinta ay ku hadlaan oo ifkiga ah mid ka qayb qaato inuu wiilkeedina yahay sidaasay u habaartay tiri tacisu mistaxu maxaa yeele wuxuu ka qayb qaatay caaisha way soo noqotay oo gurigeedii ku soo laabatay markay nebiga la kulantay fasta'danat rasuul allahi sal alla alay wasalam maalintii markii la gaaray ayay nebiga idan weydiisatay yacni inay guriga aabbayaasha aabbaheed hooyadeed ay aado abubakar sidiiq iyo hooyadeed gurigeeda inay aado ayay idan u weydiisatay weeyaan nabigana waa u ogolaada tag buu yidhi waa fasax waa siiyey halka waxaad ka garanaysaa haweenka inay sida sunnada ay tahay ima diinku yahay guriga inaysan haweentu keliga iskaga tegin ilaa inay idan qaadata mooye hadda maanta dumarka intooda idan qaadato ninkeeda ka idan qaadanayso markay meel aadayso waxaan umalaynaa waa wax tirsamo weeye waa tirsanaad oo adiga waa baxdaay ani maxaa ii celinaysaa hakulada haddaad tiraahdaa gurigaada joogtid halkaasay la imaan hadda waa baxdaay aniga celinaysaa marka caaisha istiidaanay weydiisatay rasuululahi sal al wasalam wa atat abawayha labadeedii aabbay u tagtay aabbaheed iyo hooyadeed ayay caaisha u tagtay oo gurigaasay aaday weyn falamaa ta'akkada ladayha alkhabar yacni hooye marka akhbaartii weydiisay hooye maxaa jiray tiriyo waxa jibal ii sharax markaasay habartiina u warrantay falamaa ta'akkada markii uu xoogaysto adkaaday ladayha caaisha agteeda alkhabaru warkii uu agteedii xaqiiqa noqday inuu war jira yahay jacalad waxay guda gashay tabki inay ooynayso wax kale qabata mala markiiba oohin bay bilowday wa tabkii inay ooynayso xataa bakat ilaa ay ooysay ilaa ay oohinteeda ay gaartay laylatayn wa yowman laba habeen iyo hal maalin ayay oohin ku jirta caaisha ay ooynaysa weyaan lam taktaxil ma aynan kuulanin ma indha kuulanin naahaa labadaa habeen iyo maalinkaas dhexdeeda binawmin hurdo isheeda marna hurdo ma soo marin intaba waa soo jeedaa oo hinay ku jirtaa weya walam yarqa mana uusan gu'in lahaa ayada caaisha damcun ilinna kama gu'in ilinteedii ma ayan istaagin ilinteedii ma ayan istaagin xataa dannat ilaa ay caaisha malayso wadanna abawaaha labadeedii aabbo oo aabba iyo hooyo ahna ay maleeyaan anna albukaa'a oohintii bihi faaliqu kabidiha mid beerkeeda dilaacinaya inuu yahay u dhimanayso ilaa ay maleeyaan ama ayaduna ay malayso yacni qof laba habeen iyo maalin dhan oohin ku jiro aanan hurdaynin oo ilinteed intaa ay daadanayso inayba u dhimato oohintan amayba u dhimataabay maaragtay ay maleeyeen aabbaheed iyo hooyadii iyo ayadaba ay malaysay weeyaan wajaahaa rasuul lahi sal al wasalam nabigaa u yimid salawaat llahi wasalaamu calayhi caaishuu u yimid sabaaxa leylati aaniya habeenkii labaad subaxeedii ayuu u yimid oo gurigii abubakar ugu yimid fajalasa nabiga wuu fariistay ayadoo abubakar iyo hooyadeedba umrumaanba ay wada fadhiyaan oy meesha wada joogaan caaishana ay joogta buu yimid nabiga fajalasa markaasuu fariistay watashahada shahaadateynkiibuu qiray hadal wanaagsanuu ku furfurtay wey markuu tashahudkiisii dhammaystay oo xamdigii iyani ou dhammaystay iyo ammaantii alleh ayuu maaragtay waqaala yidhi nabiga amaa bacdu intaa kadib yaa caaisha fainahu qad balaganii canki kada wakada fain kunti barii'atan fasayubri'uki illaahu wain kunti almamti bidambin fastakfir illaha watuubi ilayhi faina alcabda ida ctarafa bidanbihi uma taaba ila allahi taaba allahu calayhi hadalkaas ayuu nabigu ku yidhi yaa caaisha caaishoy fainahu ay ina alamra washani wey xaalka iyo arrinkuba balaqanii waxa isoo gaara canki adiga xaggaaga kada wakada waxaa iyo waxaasbaa iga soo kaa gaaray fain kunti marka haddii aad tahay bari'atan mid beri ahoo warkaas aan waxba ka jirin fasayubri'uki illaahu allah baa ku beri yeeli doono yowman alayaam ilaahay baa ku bari yeeli doona subxaana watacaala wain kunti laakiin haddii aad tahay almamti mid u qasaday bidembin dembi mid u qasadayoo guratay haddii aad tahay oo dembiga uu kaa dhacay fastakfir ilaahay istikfaar weydiiso dembidhaaf weydiiso wa tuubi ilayhi rab allahna u soo noqo maxaa yeele faina alcabda addoonku ida ctarafa bidembihi haddii dembigiisa uu qirto oo rabbigiisa uu qirtahay uma taaba uu ka tooba keeno uma taaba uu laabto laabto ilallahi ilaahay oo laabto taaba allahu calayhi ilahay baa ka tooba aqbala subxaanahu watacaala hadalkaas oo waano aho ayadana aanan la dhihin waxaasaa tahay laakiin waxaasaa isoo gaaray haddii aad beri ka tahay haddaadan ka ahaynba arrinku waa sidaa markii la yidhi caaisha markaasay hadashay waxiinaidin markuu nabigu intaa yidhi baa qalusa damcuhaa yacni ilinteedii baa go'day irtafaca damcuhaa wanqaacu waa go'ay yani ilinteedii ayaa go'day oo joogsatay weyan wa qaalad markaase waxay tidhi inta aysan nebiga u jawaabin bay aabbaheedii hooyadeed la hadashay waqaalad waxay tidhi likullin mid kasta oo min abawayha aabbaheed iyo hooyadeed ka mida ah, ayay waxay ku tidhi an yujiiba yani waqaalat yani watalabat wey waxay ka dalabtay mid kasta oo labadooda ka midii an yujiiba inay nebigu u jawaabaan markaasay tihi yaa abati ajib canii rasuul allahi sal l alay rasuulka alla iiga jawaab adaa aabbahaye wuxuu ku jawaaba ma garanayo abubakar hooyadeeday la hadlaytay ay tiri inta la hadashay tiri ajiibii cami rasuul allah iiga jawaab hooye jawaab iiga celi falam yadriyaa aabba iyo hooyo ma ayan garan maa yaquulaani waxay yidhaahdaan waxay ku jawaabaan ma garanayaan ilaa war dacaayada suuqi la geliyey goobjoogna aysan la ahayn ayaga waxay ka sheegaan ma garanayaan wey laakiin gabadhooday yaqaanaan wanaag iyo khayr bayna ku garanayaan wey faqaalat marka caaisha waxay tidhi ayadaa marka hadalka qaadatay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad calimtu aniga waxaan ogahay bay tii oon cilmi u leeyahay laqad samictum inaad maqasheen bi hada alxadiii warkaas inaad maqasheen la faafinayo inaad yani u dhagraariciseen xata istaqara ilaa uu ku sugnaado fii anfusikum naftiinna dhexdeeda ilaa uu ku sugnaado inaad waan ogahayni hadalka ilaa qalbigiina uu ku sugnaado ayaad maaragtay aad hadalkii dhegaysateen taa waan ka warqaba wa sadaqtum bihi aadna rumaysateen warka inuu run yahay aad run u qaadateen fala in qultu haddii aan idhaahdo lakum idinka idiin iraahdo innii barii'atun aniga bari baan ahay haddaan idin idhaahdo wallaahu yaclamu annii baria allah ma uu og yahay wallaahu allana yaclamu mid og uu yahay annii barii'atun inaan beri ahayn ilaahay u shaahidii markhaati iigay uu og yahay haddaan idin idhaahdo beri baan ahay laa tusaddiquunanii i rumayn maysaan hadalkayga iima rumaynaysaan maxaa yeelay warbaa iga hormara warkii baanaad rumaysateen qalbigiinna galay weye walain ictaraftu haddaan qirto lakum idinka haddaan idiin qirto biamrin arin haddaan idiin qirto wallaahu allana yaclamu oo ogaansho badan yahay oo og yahay annii aniguba barii'atun mid beriya inaan ahay minhu amarkaas aan ka beri ahayna ou rabbi og yahay ayadoo rabbi uu og yahay inaan arrinkaa ka beri ahay haddaan isaga idiin qirto idhaahdo waa iga dhacay arrinkaa haddaan idin idhaahdana latusadiqunnii waad ii rumaynaysaan hadalkaygaas wixii aa sheega inaad ii rumaynaysaan ayaan ogahaynay fawallaahi allaan ku dhaartaye laa ajidu lii walakum maala laa ajidu ma helayo laa ajidu ma helayo lii aniga iyo walakum idinka maalan tusaale idiin heli maayo ila kama qaala abu yuusuf nebi yuusuf aabbihii wixii uu yidhi oo yacquuba hadalkuu yidhi mooye wax kale oo tusaalan idiin heli karaa ma jiro fa sabrun jamiilun wallahu almustacaanu calaa maa tasifuun yacni qof aad u caqli badan oo cilmina lahay ahayd caaisha radi allahu canha waxay tihi marka hadalka uu nabiyulaahi yacquub yidhi fa sabrun jamiilun fa sabrii aniga sabarkaygu sabrun jamiilun sabr wanaagsan wey wallaahu allana almustacaanu allihii loo tala saarto wey calaa maa tasifuuna waxa aad tilmaamaysa marka anigu waa iska sabraya sabar jamiilaan sabraya sababta waxaan inaanan samayn baan ogaho cilmi u leeyahay aan cilmi u leeyahay ogahay ilaahayna subxaana watacaala baan u tala saaranaya waxa ay dadku tilmaamayaan ama idinka qalbigiinaba ku jirood rumaysateen ilahay baan u tala saaranaya uma taxawalat wadajacat markiiba intay ka wareegatay oo wejiga ka dadantay ayay iska seexatay taxawalat way wareegtay wadajacat dhinaciibay u wareegtay markaas wadajacat seexatay caaisha radi allahu canha wanazla alwaxyu saacatahu wanazla alwaxyu waxyigiibaa soo degay saacatahu wakhtigaas laftiisa ayuu soo degay zamankaa laftiisa ayuu soo degay wey isla markiiba nebiga isagoo majliskii ka kicin ayaa ilaahay waxyigii ku soo dejiyey markaasaa fa surriya can rasuuli illahi sal alay wasalam nebiga laga fayday yacni waxyigii markuu soo degaya nebigu waad ogtihiin kayfiyo badan buu waxyigii ugu imaan jiray midka dawanka bahalkale ama gambaleelka la yiraahdo dhawaaqiisa oo kale ugu imaan jira wuxuu yidhi wahuwa ashaddu calaya asagaana iigu dhib badan markaasaa nebiga dhidig badan ka imaan jiray markaasoo kale culayska xataa maaragtay oo culus yahay yacni qofkii markaa gacantiisa ay saaran tahay oo bowdadiisa ay saaran tahay inay jabtaba ay lahayd culayska saaran marka fasuriya canhu can rasuulilah sal alla alay wasalam nebiga waa laga fayday waxyigii dhammaaday weeyaan ay inqataca alwaxyu waxyigii dhammaaday wahuwa nebigana markii waxyigii ou dhammaaday yadxaku mid qoslaya uu yahay fakaanat marka waxay ahayd walu kalimatin kalimatan ugu horayso oo takallama biha nabigu uu ku hadlay salawaatu llahi wasalaamu calayh an qaala ay qowlahu hadalkiisiibuu ahaa uu yidhaahdo yaa caaishatu caaishooy ama allaahu alle faqad bari yeeray ilahay waa ku bari yeelay hadalkaa ugu horray kelimada uu yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasayd yaa caaisha ama allaahu alleh faqad bara'aki wuu ku bari wixii lagugu tuuray ilahay waa kaa bari faqaalat laha ummuha markii marka waxyigii uu ku akhriyey oo aayaddan shiikh uu noo keeni doono laga bilaabo markuu akhriyey ba faqaalat laha caaisha waxay ku tidhi ummuhaa hooyadeed ba caaisha waxay ku tidhi quumii ilayhi yani quumi caaisha istaag ilayhi ee ilaa rasuulilahi sal l waslam u istaag wey nabiga u tago u hoyo yani saasoo kale wey faqaalat marka caaisha waxay tidhi wallaahi ilaahan ku dhaartay la aquumu ilayhi nebiguma istaagayo walaa axmadu mana ammaanayo oo maaragtay ku mahadin maayo ila allah allah axadaan ahayn kuma maaragtay kuma mahadinayo maxaa yeele ilahay baa i yeelay laakiin idinka waa wada aaminteen fikradaasi tirmaarta laakiin allah i yeelay wladii anzalahu llahu tacaala fii baraa'atiha wladii qur'aankii anzalahu allahu rabbi uu soo dejiyey tacaala sarreeye fii baraa'atiha caaisha barinimadeeda uu ku soo dejiyey wuxuu ahaa cashru aayaatin toban aayadood bay ahayd oo fii suurati nuur suuratu nuur ka tirsan suuratu nuur dhexdeeda ah bidaayatan min qowlihi tacaala iyada oo laga bilaabayo allah hadalkiisii uu yidhi ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum iktasaba min alimi wladii tawalla kibr yufraku minhum lahu cadaabun caiim aayadaasaa laga bilaabay yani ilaa laga gaaray ilaa aakhiri aayat lcishriin ilaa aayadda labaatanaad oo suurat nuur laga gaaro aayadahaasaa nabiga ku soo degay calayh salaatu wasalaam oo caaisho ilahi u ku baryeelay ina aladiina munaafiqiintii jaauu la yimid bilifki masabidaada la yimid oo caaisha masabitay cusbatun jamaaco weeye koox weeye oo minkum idinka idinka mid ah idinkay idinku dhex jiraan muslimiinta ku dhex jiraan cusba waa taa'ifoo munaafiqiintii ka mid laa taxsabuuhu ha u malaynina ifkigii sharan inuu shar yahay lakum idinka iduu shar idin yahay ha u malaynina shar idinma ah maxaa yeelay yani warka la faafiyey dadkii faafiye unbuu shar u yahaye idinka ahlubeytka idiinma aha shar idiinma aha weya bal iska dhaf inuu shar yahaye huwa ifkigaan ay faafiyeen baa khayrun lakum idinka idiin wanaag badan maxaa yeelay rabbulciza ayaa aayadaha qur-aanka ku soo dejiyey oo ilaa qiyaami saaca caaisha baraa'adeeda la akhrinayo marka waa baraa'o weyn wey marka khayr buu idin yahay weya likulli imri'in axad kasta kulligii wuxuu leeyahay oo minhum munaafiqiinta cusbadaa ka midii jamaacadaas ka midii maktasaba wixii ou kasbaday oo min alimi dembigii ah buu leeyahy wuxuu kasbadoo dembiya ayuu jasadeeda helaya oo rabbi siini wladii tawallaa kibrahu wladii ninkii tawallaa tawalliyey kibrahu ay mucdamahu yani waxaa loo jeedaa mucdamulifki wey masabidka intiisa badan ninka tawaliyayo maamulayo faafiyayo madaxda ka ahaa waxa wey cabdulaahi bnu ubaye oo minhum munaafiqiintaas ka midihi lahu axadkaas wuxuu leeyahay cadaabun cadaab buu leeyahay qiyaamaha cadaabka oo cadiimun weyn ayuu ilaahay agtiisa ku helayaa weya maxaa yeelay ayuu maaragtay zawjadii nebiga ummahaatulmu'miniin oo daahira ah ayuu ifkiga iyo masabidka la yimid marka cadaab weyn buu marka leeyahay uma kharaja rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alle wuu soo baxay ilannaasi dadkiibuu u soo baxay fakhatabahum markaasuu u khudbo akhriyey khudbadii buu akhriyey watala calayhim wuxuu ku dul akhriyey dadkii masjidka dhexdiisa maa anzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyo min bara'atiha caaisha barinimadeedii ah ayuu nebiguna marka dadkii ku dul akhriyay aayaadkii suuratu nuur ka ahaa wey falamaa nasala markii uu soo degay oo mimbarkii uu ka soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam amara wuxuu faray birajulayni yani bijaldi rajulayni laba nin garaacidood iyo wamra'atin iyo haween garaacidee oo min almuminiina muminiintii ka mid ah muminiintii alkhaalisiina iimaankooda oo saafiga ahaa dadkii muminiinta iimaankooda saafiga ahaa laba nin oo ka midee eh iyo gabar ka midihi in la garaaco oo la jeedlo maxaa yeelay qadafka shayga la yidhaahdo dadka qadabka sameeyaa qofka zinada samaynaya ay ku galeen aanan afar markhaatiya la imaanin fajliduuhum amaaniina jalda ayaa aayadahaas ku jirta weya waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa hum alfaasiquun marka intaasaa la iskugu daray marka siddeetan jeedal ayaa marka uu amray in lagu dhufto dadkii warka faafiya dadkii mu'miniinta ahaa ama munaafiqiinta maya lama taaban saddexda marka la jeedlay wuxuu leeyahay marka shiikhu fajulliduu waa la jeedlay yani kulla waaxidin mid kasta kulligii amaaniina jalda siddeetan jeedal ayaa lagu dhuftay siddeetanka karbaash baa lagu dhuftay wey wahum dadkaa mu'miniinta ahoo ku simbirrixday oo warka uu ka dhacay oo hadda la jeedlay waxa weeye xasaan ibnu haabitin wa mistax ibnu asaasa wa xamnatu bintu jaxshin saddexdaas wey xasaan ibnu aabit iyo mistax ibnu aaa iyo xamnata bintu jaxshin saddexdoodaas baa la amray in la jeedlo waana la jeedlay w allad saddexdaasi way sanbiriraxatay aqdaamuhum luguhoodii gumadahoodii baa sanbarrixday fa afaaduu waxay dhex dabaasheen oy dhex galeen ay ku dhex shubmeen filifkii masabidaadii bay ka qayb qaateen oo ay wax ka faafiyeen weyan amaa ra'su lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkoodii madaxda ahaa ee cabdulaahi ibni ubaya ah alladii kii tawallaa yani tawaliyey kibrahu ay mucdamahu mucdam alifki ifkiga intiisa badan ninkii tawaliyey oo gacanta ku hayo maamulayay munaafiqaasi iyo wa rufaqatuhu dadkii asaga saaxiibbada la ahaa rufaqadiisa asaga saaxiibka la lama ciqaabin ayagii lama ciqaabin fi hadihi alxayaati dunya adduunkan cuquubo lagu sameeyey lama arko lama ciqaabin yacnii munaafiqiintii iyo ra'iiskoodii oo cabdulaahi bni ubaya ah lama jeedninoo xadulqadafkii lagama oofinin wey adduunka wax lagu sameeye ma laha walaakinahum ayaguse sayaqifuuna way istaagi doonaan bayna yaday illaahi alla hortii ayay istaagi doonaan yowma addiini ay yowma abaalmarinta maalinteeda maalinka qiyaamaha ayay rabbi hor istaagi doonaan yowma maalin bay rabbi hor istaagi doonaan laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim yowma maalin bay rabbi hor istaagi doona maalinka oo laa yanfacu uusan waxba taraynin maalun xoolo aysan xoolo haddaad la timaado in aad isku furata darteed cadaabka iskaga furata ayaan waxba kuu taraynin laga aqbalayn walaa banuuna inamana aysan waxba kuu tarayni wiilal aad dhashayoo ku difaacaya iyo qaraabo ku hor istaagi kartana ayan jirin maalinkaas ayay ilaahay hor istaagi doonaan ilaa man laakiinse man qof mooye ata allaaha ilaahay ula yimid biqalbin saliimi qalbi saliimi qofkii ula yimid maalinkaasi yanfacu maalahu wa banuuhu maalkiisa iyo maaragtay iyo owlaadiisuba waxbay u taraysaa maadaama ay saalixiin ahaayeen xoolahana uu khayrka u adeegsaday maadaama qalbi saliim oo tawxiid uu la yimid waa anfacaya amaa ninkaan intaa lahayn waxa weye maalintaasi ilaahay bay hor istaagi doonaan wuxuu u taraya xoolahoodii maalkoodiina ma jiro cabdulahi bn ubay sidaasaa dib loogu dhigay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu ka oofin lahaa xadulqadafka cabdulaahi bn ubay waxaad ogeydeen in loo maaragtay intuusan nebigu imaanin aws iyo khasraj labaduba ay ku heshiiyeen inay boqor ka dhigaan ayagoo boqortinimadii in maaragtay la boqoron la doonayo baa nebigu soo hijroodo yimid madiine ou yimid markaasay nebiga dadkii raaceen salawaatuullahi wasalaamu calayhi wuxuu marka u arkay madaxtinimadiisii iyo boqortooyada uu heli lahaa nebi maxamed inuu ka xoogay oo kala wareegay sidaasuu marka nebigii iyo saxaabadiisa ula collaytami jiray weyaan marka haddii nebiga uu ka oofin lahaa waxaa imaan lahayd jamaaco badan inay ummad badan munaafiqiina la safato muslimiintii dhexdoodana showshare iyo dagaal iyo shidaka iskale inay dhexdooda ka bilaabato sidaa darteed nabiga calayhi salaatu wasalaam farahu ka qaaday lamana jeedlin weeyaan hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamedin